oqoon lahayn aysan gabadhaasu qaab ay ilaahay u caabudo aysan gara karin haddaan qoqoonu jirin sababtoo ah dhiiggaas iska socda mar waa xayd haddana mar kaleeto xayd maahan ee waa nifaasaa la yidhaah ayadoo dhiiggii marna uusan go-ayn ayaa waxaa la rabaa in la kala ogaado maalmaha uu yahay dhiiggii xaydka oo gabadhiis ay ka joogi laheyd wixii ka xaaraama qof xayd qabta iyo in la kala garto maalmaha dhiigga socdaa xayd yahay maalmaha dhiigga socdaa xayd yahay oo gabadho la rabo inay ka joogto waxyaalaha ka xaaraanta gabadh xayd qabta iyo maalmaha kale oo dhiigga socdaa uusan xayd ahayn oo gabadha laga rabo axkaamtii laga rabay gabadh daahira iyo weliba axkaam kaloo ka dheeraad haddaysan markii gabadhii fiqi u lahayn waxay noqoydaa inaysan oqoonin qaabay ilaahay u caabudaba waa masaa'ilka ugu muhiimsan oo la rabaa in dadka muslimiinta rag iyo dumarba la ogaado waana arrimo mar walba dhaca gabadhi dhiig jiraha ku dhacaya bil iyo laba bilood saddex bilood shan bilood iska socona dhiiggaa socda bil kasta marna waa xayd marna waa jiro calaamadaha lagu kala saara haddaan la garan si loo kala saaro cibaadadii oo dhan ka fasaaday qofka dhiigga kale waa gabadha umusha ah axkaamta ku tacalluqda oo dhiiggaas imaanaya markii caruurka uu soo baxo kadib weeye saddexdaas qaybood uu baabkaanu ka hadlaa tacriifu awalan alxayd ugu horeyn xaydku ka hadlaa xayd markii la ogaado kadibaa dhiigga jirada laga hadlaa awalan alxayd tacriifu lxayd xaydka la qeexidiisa alxaydu xayd fi luqati luqada carabiga dhexdeeda xaalu ahaaday huwa sayaraanu waa socosho waa dhiig qulqulaya dhiig soconaya oo qulqulaya weeye xagga luqada carabiga ah marka la yidhaahdo alxayd waa dhiig qulqulaya ama dareersanayoo soconaya dhiig dareerayoo soconaya wey walxaydu xayd sharcan min jihati sharcin xagga sharciga islaamka sharcan min jihati sharcin xagga sharciga damun waa dhiig dhiiggaasoo yakhruju ka soo baxa min qacri raximi lmar'ati gabadha ilmagaleynkeeda meesha ugu fog raximku waa xibinta oo ilmaha ilaahay ku beero xibintaas oo ilmagaleenkaa salkiisa meesha ugu dambayda halkaasuu ka yimaadaa dhiiggaasu dhiigga xaydku halkaasu ka soo baxa damu waa dhiig dhiiggaasoo yakruju ka soo baxa min qacri raximi lmar'ati haweenayda ilmagaleenkeeda salkiisa ka soo baxa fii awqaatin waqtiyaalna soo baxa waqtiyaalkaasoo macluumatin la yaqaan waqtiyaal la yaqaana weeye oo gabadha haddaysan mar jiranayn waqtiyaal la yaqaanu dhiiggaasu imaana ee mar walba iska imaanma maalan bishii awalkeedu imaana ama aakirkeedu imaana ama dhexda maalme la yaqaan imaanaa maalmo la yaqaanna waa socona kabadhi waxay dareemi kartaa waktiga uu ku soo dhow yahay maalmihii dhiigga ugu dhici jiraa soo dhow waa ay fahmi waa maalme la yaqaan waa maalme la yaqaan fii awqaatin waqtiyaaluu soo baxaa waqtiyaalkoo macluumatin la yaqaan min kayri maradin jira la-aanuu soo baxaa walaa isaabatin jub ku dhacday la-aanteed isaabadu waa nabar ku dhacay jiro ay qabto usoo bixi maa gabartan jug inay gaartoo nabar ku dhacayna usoo bixi maa si iska dabiiciyo ilaahay ugu talagalo usoo baxa ma aha inay jiran tahay mana aha nabar ku dhacay gabadha iyo jug gaartay maaha min kayri maradin jirra la-aanu soo baxaa walaa isaabatin jug ku dhacday la'aanteed wa innamaa wax kale maana huwa dhiiggaasu shay-un waa shay shaygoo jabalallaahu ilaahay ku dabeeceeyo ku abuuray calayhi dhiiggaas banaati aadama nebi aadan gabdhaha ka soo jeeda gabdhaha nebi aadan ka soo farcamay waa dhiig ilaahay ku abuuray wainamaa wax kale maan huwa dhiiggaasu shay-un waa shay shaygoo jabal allaahu alla ku abuuray calayhi shayga korkiisa banaati aadama nebi aadam gabdhaha ka soo farcamay ee ka soo jeeda halkaas fi raximi ilmagaleenka alla ku abuuray dhiiggaas maxaa loogu abuuray xikmaddu maxay ta litaqdiyati اlwaladi caruurka in lagu quudiyo fi raximi raximka xaal uu ku sugan yahay caruurka sagaal biloodu raximka hooyada iskaga jira mararka gabal ka badan ku jira oo afar sano ku jira marna ka yaru ku jira lix biloodu ku jira yaa wax siiya annaga qaabaan wax ku siino miyaan garanayna maya yaa wax siiya wax ma cunala-aan qofna ma noola markuu soo baxo haddaan horay wax looga qaban cunto muddo gaaban uu hore uga dhimana ee muddadan uu caloosha ku jiray weliba afar bilood markuu gaaro nafta lagu afuufay nafley aan wax cunayn ma noolaa karto ee muxuu cuni jiray dhiiggaanu cuni jiray dhiiggaana xudunta ilaahay ka sii jira dhanka xuduntuu ka qaada jira dhiiggan waxaa loogu talagalay in isaga lagu quudiyo xuduntuu ka qaada jira waa quudin ilaahay ilmaha ugu talagalay dhiiggan litaqdiyati lwaladi caruurka quudintiisa aa ilaahay u abuuray fi raximi raximka ilmogaleenka xaal uu ku sugan yahay waladku waqta alxamli waqtiga uurka uu ku jiro ama caloosha ku jiro waqtigaasa ilaah ugu talagalay inuu ku quudiyo uma yataxawalu wuxuu isku bedelaa labanan caano bacda wilaadatihi dhalashadiisa ka gadaal caruurku markuu dhasho hooyadu inta caruurka caloosha ku jira caana naaskeedu ma laha mar alla markuu caruurku soo baxo hooyada naasaheeda caana ku soo dhacayaan dhiiggiina imaamma oo dumarka inta ugu badan waqtiga ay ilmaha nuujinayaan dhiigga cadadu ku dhicima qaaru ku dhaca waa jiraa oo dhiiggii ilaahay kala qaybina oo qaybna uu caana noqona qaybna dhiig ahaan u soo baxa laakiin in badanoo dumarka kamida waqtiga waktiga ilmaha nuujinayaan dhiiggi imaamma hayaa dhiiggii caanuu noqon awalba caruurkaana lagu quudinayo haddana waxaa la doonayaa inuu naaska xaggiisa ka jaqo halkaanuu ka dhuuqa haddana caanuu isku bedela maxaa soo haray waqtiga gabadhii aysan uurna lahayn ilmana caloosheeda ku jirin meel lagu bixiyo male waa inuu iska soo daataa marka meel lagu bixiyo dhiiggaas oo looga faa'iidaysta ma jirto waa inuu soo daataa oo waqtiyaal la yaqaana soo baxaa marka uma yataxawalu dhiiggaasi wuxuu isku bedelayaa labanan caano bacda wilaadati caruurka dhalashadiisa ka gadaal fa idaa lam takun ilmaratu haweenaydu haddaysan ahayn xaamilan mid uur leh walaa murdican mid caruur nuujinaysana aysan ahayn baqiya wuu soo harayaa haada damu dhiiggaanu laa masrifa meel lagu bixiyaa lahu xalaysan u sugnaan mar haddaysan calooshina ilma ku jirin naaskiina aysan ka nuugayn in dhiiggaasu meel marka lagu bixiyo maleh waa inuu iska soo daataa marka waa inuu iska soo baxaa fa idaa lam takun ilmar'atu haweenaydu haddaysan ahayn xaamilan mid uur leh walaa murdican mid nuujinaysana aysan ahayn baqiya waa baaqi noqonaa haadadamu dhiiggan laa masrifa meel lagu bixiya low xaalaysan u sugnaan fayakhruju waa soo baxaa marka fii awqaatin waqtiyaal ayuu soo baxaa waqtiyaalkaasoo macluumatin la yaqaan waqtiyaalkaasoo tucrafu loo yaqaan bil waxaa la idhaha dhiiggii caadada awi dawrati shahriya ama waxaa la yidhaahdaa wareegii bisha dawra shahriya labada magacna waa la yidhahda dhiiggii caadadana waa la yidhahdaa addawra shahriya waa wareeg bishu markay soo wareegtaba waa imaana ahaani sinu lxayd da-da oo dhiigga xaydku gabadha uu ku dhaco ilaa waqtiga uu socdo ilaa waqtiga gabadhu ay ka gudubto dhiiggii xaydka asinu da-da alladii da-da taxiidu ay ku xaysho fiihi sanadka dhexdiisa almarad waaweynayda aaliban sida badan haadaa maxaluhu intaas waa cuwaan intaasu waa cuwaan gaara asinu dada alladii dada taxiidu ay ku xaysho fiihi da'daas dhexdiisa almaratu haweenayda haadaa haaliban sida badan ay ku xaysho da'da ay sida badan gabadhu ku xaysho haadaa kanu maxaluhu waa meeshii looga hadlaayey uu yidhi aqallu sinin da-da ugu yar da-daasoo taxiidu ay ku xaysho fiihi sanadka dhexdiisa almaratu haweenaydu tiscu siniina waa sagaal sano inta ugu yar oo gabadha dhiig kula dhaca waa sagaal sano haddii sagaal sano gabadhii iyadoo jirta dhiiggii ku dhacana waa qaangaar shareecada islaamka waa qaan waa gabadhaas waan qaangaartay diinta islaamka culammada muslimiinta iyo madaahibtuna saasa isla ogolyi laakiin gaaladu ma ogola gaaladu waxay leeyihiin sideed iyo toban sano wax ka yar oo qaangaara ma jiraan wax kale oo ka yaru ma jiraan waana madhab gaalo ee madhab muslin maaha waa xugun gaalo oo ka soo horjeeda xugunka ilaah iyo xukunka rasuulka sala allahu calayh wasalam hadaad maqasho sideed iyo toban wax aan ahayn laguma qaangaaro waa inaad xaqiiqsato warkaasu war gaala inuu yahay dadka gobol ka mid ah oo diinkooda aan aqoon badan u lahayn waxaa iskaga qasma mas'alo waxaa jirtaa xanafiyadu ay qabaan iyo mas'alada gaalada a iskaga qasanta ismana laha masaladan xanafiyadu ay qabaan qowl daciifa ah ha noqoto laakiin qowlkan gaalada ma waafaqsana gabadha hadii xayd ku dhaco ama dhiiggi dhiiggii m dhiigga oo ilm waxa wey ilmaha laga beero oo shahwada haddii ay ka timaado gabadha ama wiilka ay ka timaado qaangaar ayay leeyihin xanafiyo iyo culummada dhan sagaal sanaba ha jiro haddiiba uu ka yimaado biyaha manida ah ee ilmaha laga beero xanafiyo shaaficiyo xanaabilo maalikiyo muslimiintao dhan saasay leeyihin gabadhu waa qaangaartay wiilku waa qaangaaray u fiirso haddii kaliya masaladay ka hadlayaan waxay tahay haddaan biyihii shahwada ahaaye ilmaha laga beeri jiray ka imaan caruurka gabadhiina dhiig caada kama imaan xagga da-da goormaa la dhiig kara waa qaangaareen hadday aysan imaan ha waxay leeyihiin culummada jamaahiirtoodu axaadiista bukhaari iyo muslimna ay tusayaan shan iyo toban sanu ku qaangaaraa caruurka xanafiyada qowlaha markaas waxay qabaan sideed iyo toban inuu ku qaan gaara xagga da-da marka waa caruur aan biyo marina ka imaan waa gabanaan dhiig caada ku dhicin waa calaamadihii kaleoo qaangaarka lama hayo sida tinta cawrada hareerida ka soo baxdoo kale markaas weey marka ay leeyihin laakiin gaaladu maya dhiig ha ka yimaado maniyu ha ka timaado wax kasta ha dhaceene ma qaangaara ay leeyihin ilaa uu toban gaar marka yaysa iskaga kaa qasmin qowl culummada gabal yidhaahdeen daciifa ah ha ahaado iyo qowlka gaaladu sina iskuma shabahaan meelna iskagama eka ah. meelna iskagama eka ayaga gaaladu waxay leeyiin sinaba qofku kuma qaangaaro waana qaanuunka haddeer haddeer baarlamaanka ag yaallo oo soomaaliya diinka looga dhigi rabo iyo sharciga hadda midka ag yaallo wey oo hadda golaha wasiirada ka gudbay ee hadda la sugayo in baarlamaanku u codeeyaan ah, kaas wey isagu ku qoransi isagaasaa waxa ku qoranyi wuxuu asaalatan ku qoran yahay midka weyn oo qaanuunka kana meeluu ka quseeya oo xagga guurka uga quseeya oo markuu meesha guurkaa marayo u celinaya u leeya haddee da'da lagu qaangaarana xaggay ku taallaa u leey xagga waxaa ku yaalaana waa sideed iyo toban isagaa maraajic iska dhiga risaalo yar iyo kitaab weyn iska dhiga so uma jeedin marka waa inaad fahamtaa aqalu sinin da'da ugu yar dadaasoo taxiidu ay ku xaysho fiihi dada almaratu haweenaydu tiscu siniina weeye ilaa khamsiina sana ilaa konton sanaana dhiiggaasu soco kara madaahibtu way isku khilaafsan yihin dhiiggu ilaa goormuu socda shaaficiyada agtooda ilaa lixdan iyo labuu socona macnaha kahor way dhacdaa laakiin ilaa lixdan iyo labaa la hubaa inuu ka go-ay ka hor lama hubi karo waa dhici kartaa ilaa lixdan iyo laba sano inuu gaaro dhiiggu saasay leeyihi ilaa lixdan iyo laba sano inuu gaaraa dhici karto sidaasay leeyi qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu leeyihi walaa-ii dumarka ya-isna ka quusteen min almaxiidi xaydka oo ka gudbeen sinul yacsi waa da-dee waa mar ay gaartay lixdan iyo laba sano maalan ama konton sano sida aqwaasha culammadu ay kala tahay dumarkaas ka quusteen dhiigga min nisaa'ikum dumarkiinna xaalo ay ka mid yihiin in irtabtum haddaad ku shakidaan oo maxaa lagu shakiyey see loo garanaa gabadhan ciddadeedu ina inay gooday gabadhii nin ayaa qabay ama wuu ka dhintay ama wuu way isfaaruqeen oo waa uu furay waa kala tageen ama waa dhintay ama isagoo noolay kala tageen inay ciddo tirsataa la rabaa gabadhana dhiig kumaba dhaco waa ka gudubtay waaba ka gudubtay dadii dhiigga maxay tirsanee gabadhaasu gabadhaasu saddex bilood ay tirsane fiiri ilaahi weynaa wuxuu leeyahay walaa-i dumarka ya-isna ka quusteen min alay min almaxiidi xaydka min nisaa'ikum dumarkiinna xaalay ka mid yihiin in irtabtum haddaad ku shakidaan fa ciddatuhunna ciddadoodu alaaatu ashhurin saddex bilood wey waa waxyaalaha muhiimkaa ah, qof walba muslim inuu ogaado gabadha ciddadeedu saa loo tirina gabadha haddaan wax dhiigu ku dhicin ninkii ama waxa weeyaan waa uu maalan hadduu ka dhintay iyadoo suuratulbaqara aayaddeedu wey waana noo soo socota laakiin waa la furay maalan ah, dhiigna kuma dhaco dhiigna kuma dhaco waana la furay hadii la furay saddex bilooday tirsanay mar haddaan dhiig ku dhicin waa dumarkii dhiigga ka gudbay haduu ka dhintayna waa noo soo socotaa waa afar bilood iyo toban afar bilood iyo toban ayay tirsanaysa haddii uu ninku dhintay ee aysan furiin ahayn halkan marka fiiriya ilaa wuxuu yidhi walaa-i lam yaxidna kuwa aan weli xaydku ku dhicin oon weli xayd gaadhinna ayagana ciddadoodu waa imise gabaraa la guursaday waa gabar saqiir ah weli xayd ma gaarin kadaalika waa sidaasoo kale kuwii hore ku cadfanta wallaaid kuwa lam yaxidna aan xaydin kadaalika oo sidaasoo kale waa saddex bilood iyagana gabar aan wali xayd ku dhicin oo saqiir ahaa nin guursaday ninkii waa furay waana is arkeen ninka taysan ninka is arkin gabadha ciddo laguma laha ninaa lagu nikaaxiyey iyagoon is arkin oon istaaban u furay ciddo ma laha markaas waa noo soo socota insha allah laakiin gabadhiiyo ninkii way istaabteen gabadhuna waa saqiir maba gaarin dadii xaydka maxaa loo tirina saddex biloodaa loo tirina fiiri waxaa ka duwan gabdhaha dhiigu ku dhaco ayaga saddex bilood maaha waa noo soo socdaan ayaga saddex bilood maaha shan bilood maaha hal sano maaha ayaga ciddadoodu waa mas'alo kale gabar kastoo caada ku dhacdo ciddadeedu saddex bilood shaqo kuma lah waxaa dhici karta inay noqoto hal bila iyo laba maalin ciddadeedu waxaa dhici karta hal bil iyo laba maalin inay noqoto waxaa dhici karta inay laba sano noqoto waxaa dhici karta inay saddex sano noqoto kulligoodna kitaabkaan ugu tegayno insha allah meesheedaan ugu tegayno waana masale bad dadka in badan ay qaldaan oo waxa wey waxaad dareemaysa gabar leh ciddadii saddexdii bilood ii dhamaato ciddadii ima dhammaan oo adiga miya aada dumarka ciddada ka gudbo duquubay mase sakiirad aan weli dhiig ku dhicinaad labadaasa iskale saddexda bilood ee gabar dhiig ku dhaco haddaa tahay adiga saddexdaba shaqo kumeli mas'alo kale iyo aayad kalaa kuu taagan adiga suuratulbaqaraad kuu taalo ha isku qas meeshaan marka fiiriya gabadhu haddii aysan nin guursan ciddo ma tirsataa maya gabar ciddo tirsayda waa gabar nin guursatay weliba marka saddexdan bilood la tirsanaa ninkiiyaa furay kama dhiman ee hadduu ka dhinto waa afar bilood iyo toban soo ma jeedin ayadan marka maxaa ilaahay noogu sheegay gabar saqiir ah oo aan weli dhiiggii caadada gaarin in nin ay guurso karto saasa ilaahay noogu sheegay aayaddan gabadho haleenkay dhalato nin waa lagu nikaaxi kara laakiin goormaa loo guri geyna markay awoodo nin inay la macaamisho iyadoon awoodin waa xaaraan in loo guri geeyo ah, iyadioon awoodin waa dulmi mana banaano laakiin markay awoodo ama sagaal sanay jirta ama toban sanay jirtaa mar alle markay awoodaan la gurigey kara soo ma jeedid bukhaari muslim kutubta dhulka korkiisa saaran kuwa ugu saxiixsanna maxaa ku qoran nebi maxamed sala allahu alay wasalam caaisha imisuu ku guursaday meeqa sagaal sano lixaa lagula nikaaxiyey laakiin goormaa loo gurigey sagaal sano meeqaana lagu nikaaxiyey lix sano fiili lixay jirta markii lagu nikaaxiyey laakiin markay gabar weyn noqotay oo guur waxa wey guri geli karta sagaal sano iyadoo jirtaa la gurigee markii nabiga ilaahay oofsanayay siddeed iyo toban sanay jirto ya qaanuunkan haddeer hindiye sharciyeedkan oo hadda ansixinta sugaayana maxaa ku qoran qof kasta oo guursada caruuran qaangaarin gabaran qaangaarin da'da qaangaarkuna waa siddeed iyo toban siddeed iyo toban ka yar qofka guursadaa aldembiydu gala ah, waana la xukuma aldembiyadu gala yaa waayo qofka laleeya marka aldembiyadu galay waa nebi maxamed sal اlahu alيه waslm u fiirsada waa nebi maxamed sal اlahu alيه waslm yaa waayo qofka laleeya aldembiyadu galay waa qof kastoo nebi maxamed ku dayda sal اlahu alيه waslm aldembiyeed ah, saas wey kadibuu sheegaya inta lagu ciqaabayo qofkaas ah, soo ma jeedin waa waaas waxa ummadda la raba sharci in looga dhigo soo ma jeedi marka waa sidii un buuggi xunkaayo gaaladu laheed oo ingiriiskaa lasoo tarjamay oo soomaaliya loo loo bedel bis lama dhihin ummaddan waa muslim kuwaasuna waa kirishtaan isku diin ma ahan isku xugun ma qaadan karaan lama dhihin waa uu la tarjamay bis waa la tarjamay allahuma mustacaan marka qof kastoo aamina ogow inuusan muslim ahayn qofka aamina oo yidhaahda waa sax in sideed iyo toban ka yar lagu guursada inay dembi tahay islaamka waa ka baxaya qofka nabi maxamed aa dembiile ahaa ama qofka nebi maxamed ku daydaa dembiilaa qalbigiisa ay gashaa muslim maaha waa kaafir bilahi caiim bay qalbigaagaba gasho nebi maxamed qofka ku daydaa waa dembiile iiri ama nebi maxamedaa dembiile ahaya say ku dhacayda inuu muslim noqdo nebi maxamed maxaa la rabaa inaan ka aamino adduunka korkiisa basharka alla soo diray kii u khayrka badnaa ficilka iyo dhaqanka uu sameeyeyna dhaqanka ugu wanaagsan inuu ahaa ummadda muslimkaana janno waxay ku gelayan inay dhaqankiisa ku daydaan naartana maxaa lagu galaa in la khilaafo ka waran haddii la yidhaha ficilkiisiiya dembi ahaa qofkii ficilkiisii maanta sameeyana faldembiyadu ku dhacay ka war kelmaddaas kelmad ka shar badan ma jirta ya waa kelmad si cad loola dagaalamay ummaddan diinkeeda soomaaliya asalka cirib salka laga jaro soo ma jeedin subxaan allah fallaa-ii dumarka iyo-isna quustay man dumar weeye balaqna gaareen khamsiina sana konton sano waa qowl aqwaasha culummada ka mid a ah. waanagii nidhi lixdan iyo labo ayay shaaficiyadu qabaan walaa-ii lam yaxidna firi kuwa aan weli xaydin ee inta guursadeen oo ninkii furay kadibna ciddo tirsana maxay yihiin hunna asiqaaru waa kuwa yaryar duuna tisci sagaal sano aan gaari waa kuwaas ahaali axkaamu alxaa'id gabadha xaydka qabta axkaamteeda ai yaxrumu waxaa xaaraan ah fii xaali lxayd xaaladda gabadhu ay xaydka qabto wadcuhaa in loo galmoodo fi lfarji farjiga looga galmoodo gabadhu waqtiga ay xaydka qabto xaaraan qadcana weeye in loo galmoodo ninkeedu inuu u galmooda waa xaaraan qacan ah waana dembi kabiire ah oo dunuubta waaweyn ee dadka naarta tiimbiya ka mid a ah. kafaara guud aana waajib ku ah ninka ay waxaas ku dhacdo waxaa waajib ku ah inuu kafaara iska bixiyo kafaaradaas waktigoo dhiiggu xoogga u socda hadday ahayd waxaa laga rabaa afar garaam iyo rubac oo dahab ah afar garaam iyo rubac dahab ah waa inuu sadaqeeyo hadday ahayd waktiga uu sii go-aayo dhiigguna laba garaam iyo garaam sideed loo qaybiyey meeshiis waa inuu iska sadaqeeyo laba garaam iyo garaam sideed loo qaybiyey soo ma jeedid ilaa marka hore laba garaam iyo rubac aan idhi soo maaha afar garaam afar garaam iyo rubaca laga rabo rubacii marka sii kala bar tuminuu noqonaa sideedaa loo qaybi soo maha marka laba garaam iyo garaam sideed loo qaybi meeshiisa laga rabaa waa haddii uu u galmooday markii dhiiggu sii go-aayey waxaa la rabaa qofku intuu adduunka joogo inuu isdahiro axkaamta shareecadana ilaaliyo yaxrumu waxaa xaaraam ah fii xaali اlxayd xaaladda gabadhu xaydka ay qabto waqu ahaa in loo galmoodo filfarji farjiga looga galmoodo maxaa u daliil ah liqowlihi ilaahay qowlkiisuu xaaraam ku yah tacaalaa ilaah wuu sarreeyaahe ilaah uu ku qowlay wayas'aluunaka nabiga suubano waxay wax kaa weydiinayaan canilmaxiida xaydka waxay wax kaa weydiinayaan dhiigga caadada dumarka qaba quldhe nabiga suubanow huwa xaydku adan dhib weeye waa qurun dhiigga waa qurun factazilu nisaaa dumarka ka fogaada filmaxiidi zamanka ay xaydka qabaan maxiid waa ismu zamaan waxaad kaloo ka dhigi kartaa ismu makaan filmaxiidi makaanka ay xaydka ka qabaan ka fogaada jirkeeda kale waa u xalaal jirkeeda kale waa u xalaal makaanka ay xaydka ka qabaan meesha dhiigu ka socdaa idinka xaaraan waa ismu makaan maxiid xaada yaxiid maxiid waa ismu makaan ismu zamaanna waa ka dhigi karta ilaa labada waa isku wasli filmaxiidi zamanka dumarku ay xaydka qabaan zamankaasay xaaraan idinka yihiin halkayna xaaraan ka yihiin makaanka ay xaydka ka qabaan oo dhiigu ka socdo wayasaluunaka waxay wax kaa weydiinayaan nabiga suubanow canilmaxiidi xaydka qul waxaa tidhaa suubane huwa xaydku adan dhib weeye iyo qurub factasilu nisaa'a dumarka ka fogaada filmaxiidi zamanka ay xaydka qabaan walaa taqrabuuhunna ha u dhowaanina xataa yaturna ilaa ay daahir noqdaanoo dhiiggaasu ka go'o ilaa ay daahir noqdaanoo dhiiggu ka go'o ha u dhowaanina walaa taqrabuuhunna dumarka ha u dhowaanina xataa yaturna ilaa ay daahir noqdaan ilaa ay daahir noqdaan waxaa loola jeedaa ilaa dhiiggu ka go-o oo u dhammaado markaas ma xalaala dhiiggii hadduu ka go-o gabadha ninkeeda mau xalaala maya xalaal uma aha wax kala haray waa inay qumaysato daysan qumaysan xalaal uma ah gabadha markay dhiiggu ka go-o welina aysan qumaysan ninka waa ka xaaraan aayadda fiiriya qaabka ilaa wuxuu yidhi subxaana faidaa tadaharna markay dahaaro qaataan ay qubaystaan fa'tuhunna u galmooda markaas hadday weydo qubaysna waa booraysana hadday weydo biyo ay ku qubaysato waa booraysana ah, faidaa tadaharna marka ay dahaaro qaataan oo ay isdahiraan fa'tuuhunna u galmooda u galmooda marka laba shay weeye waa in dhiiggii horta go-o labo waa inay ka dahaaro qaadato halkee uga galmoona markaas laftirkeeda meel alla meeshuu raba miyuu uga galmoo karaa maya ilaa wuxuu uhi fa'tuuhunna uga taga dumarka min xayثu meeshii amarakum ullaahu ilaahay idin amray meesha alla ku amray waa meesha ilmuhu ka dhashaan meeshii ilaahay idin amray maahan meel kale meel kale xalaalkuuma ah meeshii ilaahay idin amray oo ah meesha ilmuhu ka dhashaan fa'tuu xarfakum anaa shitum xarfi waa maxay waa beerta haddii wax lagu beero wax ka soo dhashaan meesha haddii wax lagu beero wax ka dhalanayaanoo ilmuhu ka dhashaan meeshaas alla idin amra meel kale waa ka xaaraan ee meel kale ha ka aadinina ninka meel kale ka aada waa malcuun waa nacallaqabay uu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam ah. waxa weya makaan kale sida makaankii oo saxaradu ka soo baxayday ninka aadaa waa malcuun waa nacallaqabe ee makaanka ilmuhu ka soo baxayaanoo beerta ah beerta uga galmooda saasuu rabbi leey faatuuhuna uga taga min xayu meel amarakum allahu alla inin amray ina allaaha alle yuxibu waa jecel yahay attawaabiina dadka toobadkeenka badan hadda ka hor haddii qalad ininka dhacay oo gabar caado qabta ad u galmooteen ama makaankii alle ogolaa makaanaan ahayn aad uga galmoobteen toobadkeena ilaahay waa jecel yahay dadka toobadkeena waana ka aqbala saasuu ilaahay leeyahy ilaahay waa jecel yahay kuwa toobadkeenka badan in allaha allah yuxibu waa jecel yahay attawaabiina dadka toobadkeenka badan wa yuxibu alle waa jecel yahay almutadahiriina dadka isdahira oo iska dahira ee dhiiggu waa qurun ee dembigu waa qurun dadka dunuubta iyo najaasada iyo waxa aan fiicnayn iska ilaaliya ilaahay baa jecel ee ilaahay haynin jeclaada is-ilaaliya shiiku wuxuu uhi wayastamiru waa daa'imaa haada taxriimu xaaraamayntan ilaa an yanqadica ilaa uu ka go-o canhaa haweenayda khuruuju dami lxaydi dhiigga xaydka soo bixidiisa intuu ka go-aayo xaaraamnimadii waa joogto ninkii haweentii uma galmoo karo wayastamiru waa daa'ima haada taxriimu xaaraamayntan ilaa an yanqadica ilaa uu ka go-o canhaa gabadha khuruuju damil xayd dhiigga xaydka soo bixidiisa oo wataqtasira minhu haddana ay ka qubaysato ilaa ay ka qubaysato weli waa ka xaaraan markay ka qubaysatay xalaal u noqoneen waxa xalaal u noqonaana waa meesha alla amray liqowli alla qowlkiisa u daliil ah markii dhiigu go-o welina aysan qubaysan inay xaaraam ka tahay ilaahay qowlkiisa u daliila ah, tacaala ilaa waa sarreeyaahe oo ilaah uu ku qowlay walaa taqrabuuhunna dumarka ha u dhowaanina xataa yadhurna ilaa ay daahir noqdaanoo dhiiggu ka go-o fa idaa tadaharna marka ay isdahiraan oo ay qubaystaan fatuhunna uga taga min xayu meeshii amarakum allahu alla idin amray gabadhii xaydka qabtay zawjkeedii maxaa uga xalaal ah jirkeeda kaloo dhan uu ku raaxaysa karaa ninku laakiin galmooshaa ka xaaraan jirkeeda kale waa u xalaal jirkeeda kaloo dhan waa ku istimtaaci karaa waa ku raaxaysa karaa laakiin galmooshadu waa ka xaaraan shiikhu wuxuu ku yidhi wayubaaxu waxaa loo banneeyaa lisawji lxaa'idi gabadha xayd xaydka qabta ninkeeda an yastantica inuu ku raaxaysto minhaa xaaskiisa xaggeeda uga raaxaysto bimaa makaan duunaljimaaci galmoosho ka sokeeya filfarji farjiga looga galmoodo galmoosho uu farjiga uga galmoodo inta ka sokayda u xalaal ah inta kale u xalaal ah laakiin galmoosho farjiga waa ka xaaraan inta kale waa u xalaal xaaw inta kale inay xalaal u tahay liqowli nabiga qowlkiisa u daliil ah sala allahu nabiga wuxuu yidhi isnacuu sameeya kulla shayin wax walbaba ila nikaaxa galmoosho maahane nikaaxu waa galmoosho nabiga sala allahu calay wasalam wuxuu jeclaa wax kasta inuu gaalada ku wa khaasatan yahuudda oo madiino wax ka deganaayeen marka magaalada madiino la degan oo nabigu joogay yahuudaa joogtay yahuudda gabadha dhiigga xaydku markuu ku dhaco waa ka carara xataa lama seexdaan ninku xaaskiisa gogol la seexa ma wax la cunin ma waa ka fogaana waa karantiil ah kiristaankana waa isnada kale yaqaan dhiigay qabta iyo ma qabta oo iska wadanaya hawshooda labadaba in la khilaafaa nabigu labadaba in la khilaafo gabardhii ka socdo galmowshadeed waa xaaraan alla xarimay ka fogaada gabadhii markii dhiigu ku dhaco sida inay wada nijaasta in la karaantiilana waa xaaraan ee waa maxay waa la seexan jiray nabiga sala allahu alay slm markaasay maradiisa dhiigu gaari jire ka war waa rasuulkiisu banaa sala allahu alay waslm jirkeeda kale waa daahir dhiiggaas unbaa nijaasa jirka kale gabadha waa daahir waa la seexan jir waxbuu la cuna waa la jooga marka gaaladii yahuudiina waa khilaafay nabigu sal allahu alay wasalam kirishtaankiina waa khilaafay labadiiba waa khilaafay ah, isnaxuu sameeya kula shayin ila nikaax gaalmoosho maahana wax kaloo kale sameeya waa xadiis saxii muslimka b tatruku way ka tegaysaa alxaa'idu gabadha xaydka qabtaa asawma soomka wasalaata salaada fii muddati xaydihaa muddada ay xaydka qabto gabadha xaa-idada ah inta dhiigu socdo salaada way ka tegaysaa soonkana way ka tegaysaa tatruku way ka tegaysaa alxaa-idu gabadha xaa-idada assawma soonka wa salaata salaada fii muddati xaydiha muddada ay xaydka qabto wayaxrumu waxaana xaaraan ka ah calayhaa gabadha ficluhumaa salaad iyo soon in la sameeyo inay tira wa iska tukee waa xaaraan ma ahan in la leeyaha ruqsad haysatahay darabta iska daa darabtana samee gabaar xayd qabta inay tukataa xaaraan qadcana wey inay soontaana xaaraan qadcana wey mana ka ansaxayo mana ka ansaxayaan wayaxrumu waxaa xaaraan ka ah calayhaa gabar xayd qabta ficluhumaa salaad iyo soon in la sameeyo walaa yasixaani mana ka ansaxayaan minhaa gabadhaa soon iyo salaad ma ka ansaxayaan walaa yasixaani soon iyo salaad ka ansixi maan minhaa minhaa gabadha maxaa u daliil ah waxaa u daliil ah liqowli nabiga qowlkiisa sala allahu calayh wasalam oo uu nabigu ku qowlay alaysa miyuusan sha'nigu ahayn idaa xaadatilmar'atu haweenaydu hadday xaysho lam tusalli midaan tukan walam tasum aanna soomin uu yidhi nabigu sala allahu alay slam mar markii uu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam dumarka caqligoodu waa naaqis diinkana waa ka naaqis ayay gabar weydiidoo tidhi diinku halkee naaqis noogay yihi markaasuu sow arrintu ma ahan gabadhiyo weyn oo qaangaara oo aan tukayna la arkaa ramadaankana cuntada iska cunayda ah. mar haddii dhiig ku dhaco mana tukanaydo mana soomaydo nuqsaanta diintu waa halkaas wey ah. saasuu ku fasir marka waa xadiis bukhaariiyo muslim wariyeen ma soomi karto mana salaadi karto gabarh xayd qabto liqowli nabiga qowlkiisa u daliila sala allahu calayh wasalam oo nabigu ku qowlay alaysa shaamigu miyuusan ahayn idaa xaadat ilmaratu haweenaydu hadday xaysho lam tusalli midaan tukan walam tasum aanna soomin mutafaqun caleyh bukhaariiyo muslim aa isku waafaqeen fa idaa dahurat marka ay daahir noqoto oo dhiiggii ka go-o faidaa dahurad marka ay daahir noqoto alxaa'idu gabadhii xayd ka qabtay fa innahaa gabadhaasu taqdii waa qadayne asawma soonka walaa taqdii mana qallaynayso asalaata salaada marka salaaddii iyo soonkii u udhaxeeya labadooda u udhaxeeya horta markay xayd qabto mana tukaydo mana soomaydo labadooda mid waa laga rabaa inay qallaydo midna lagama rabo salaada lagama rabo sababtoo ah salaaddu waa badanta haddii maalan toddoba maalin toddoba maalin haddii dhiiggii socdo maalinkiina waa shan salaadood imisay noqonaysaa soddon iyo shan salaadood waa badanyi mashaqaa ku jirta yuriidu allahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum اlcusra ilaahayna fudayd la rabaa dhib idin lama rabo ilaahay marka waa ka cafi maadaama ay badan yihiin laakiin gabadha ramadaanka haddii dhiigga caadadu ku dhaco toddoba maalin uu hayo toddoba maalin bisay hadhow iska qalayna sanadka dhexdiisa waa sanadkao dhan toddoba maalin ma badna marka oo sanad dhan ah. marka salaadii ilaahay waa ka kor yeelay naxariis badana ilaahay soonkiina waa laga rabaa inay soo qallaydo faidaa dahurad markay daahir noqoto alxaa-idu gabadha xaydka qabta fa innahaa gabadhaasu taqdi sowma soomka waa qallayne walaa taqdi salaata salaada qallayne maxaa u deliil ah liqowli caaisha qowlka xadiidka caaisha radia allaahu canhaa waxay tidhi caaisha kunnaa waxaan ahayn waa gabdhihii saxaabiyaadka ahaa kunnaa waxaan ahayn naxiidu inaan xaydno xayd ayaa nagu dhici jiray dhiigga caadadaa noo imaan jiray calaa ahdi rasuulillaah zamankii rasuulka zamankii rasuulka sala allahu calayh wasalam saxaabigu hadduu yidhaahdo zamankii rasuulka waxaasaan samayn jirnay waxay ka dhigan tahay nabigu waa nagu ogaa mana naga reebin calaa ahdi rasuulillaahi ayaa dhiiggu noo imaan jiray sala allahu calayh wasalam fakunaa waxaan ahaynay tiri nu'maru kuwa la amro biqadaa'i sawmi soomka qallihiisa saxaabi hadduu yidhaha waxbaa nala amray nabiga wey waxa amray haduu saxaabi yidhaha waxbaa nala ka reebay waxa ka reebay waa nabiga sala allahu cala slam marka fakunaa waxaan ahayn nu'maru in nala amro biqadaa'i sawmi soonka in la soo qalleeyo walaa nu'maru nalama amri jirin biqadaa'i salaati salaada in lasoo qaleeyana lama amri jiro ah. nabigu nama amrin sala allahu calayh wasalam waa xadiis bukhaariiy muslim ay wariyeen muttafaqun calayh bukhaariiy muslim aa isku waafaqay farqiga u dhaxeeya xikmadda ku jirta oo aan la amrin soom aan la amrin salaadii soonkiina la amray wuxuu yidhi shiiku walfarqu farqiga u dhaxeeya soonka wallaahu aclam ilaahay baa u ogaal badan xikmadda laakiin culummadu waxay yidhaahdeen xikmaddu waxay tahay anna salaata salaada tatakararu waa soo laalaabane maalintiiba shan goor wey falam yejib ma waajibin qadaa'uhaa laqallaynteeda lilxaraji dhibka ku jira daraaddeed walmashaqati dhibaatada ku jirta fii daalika qallaha la qalleeyo wadaalika xukunkaasuna multabisun waa mid ku dheehan bikhilaafi sowmi soomka khilaafkiisa soonka maalinkii waa hal soon marka soo laalaaba ma sidaasaa marka mideeda kale fiiri salaada waa soo laalaabana bishii hadii gabadhii toddoba maalin toddoba maalin haddii dhiigu hayo soddon iyo shan salaadood a tegayda waana bil kasta sida badan dhiiggii waana bil kasta fiiri laba iyo toban bilood bal adugu soddon iyo shan ku dhuf maxaa soo baxay cadad aada u weyn wey soo ma ilaa bil kasta wey laakiin soonka laba iyo tobanka bilood waa hal bila waa hal bila waa hal bila waana toddoba maalin bis haddii maalan toddoba xaydku noqdo waxaana dhacday inuu ka yaraaba gabdhaha gabal xaydkii waayo lix qaar uu hayo saddex maalin ka war sanadkao waa hal bila wax aqalada soonka lagaa raba laakin salaada bil kasta bishii aad dhacda inay soddon iyo shan noqoto ama ka badato waana laba iyo tobanka bilood inuu yimaadaa dhacdo marka boqolaal ay noqone wax la awoodo maahan mashaqa ku jirta fiili laakiin soonku ma soo laalaabto waa hal bira waana cadad yar ilaahay marka waa la naxariis badan sidaas darteeda salaada ha la qaleey ma dhih ha qalayda salaada ma dhih haddii gabadhuba qala kama baxdeenba ilaa bil kasta hadii dhiig ku dhaco ir dhiig bil kasta meeqay noqota afar boqol iyo labaatan hadde ka war haddii la yidhaha qalaydo sanadkii afar boqol iyo labaatan salaadood ha qalaydo wey ma la samayn kara ayadoo dhan ba ka bixi meen ayadoo bishowr qalladii wadda haddana ay ku imaaneen dhibaatada afar boqol iyo labaatan ka war laakiin soonka sanadkao dhan waxaa dhacda inuu saddex maalin noqdo ila gabdhaha gabal saddex maalin bisu ku hayna qaaruba hal maalin hayna hal maalin inuu noqdo alla qaar afar maalin qaar toddoba maalin ama lix maalin waa wax yar sanadka dhan marka farqigaasaa u dhaxeeya kan dhib badanaa ku jira kanna waa wax yaroo fudud maadaama wax yaroo fudud yahay soo qalleeyaa layidhi aad ha kuu qof bil soomay aad noqotiido ajarku ha kuu ilaa dhibkuguma ahane laakiin kan waa dhib ilaahay waa ka daayay marka wlfarqu farqiga udhaxeeya wallaahu aclam anna salaata salaadu tatakararu waa soo laalaabanee oo bil kasta wey bil kasta maalintiina waa shan salaadood falam yejid marka ma waajibin qadaa'uhaa in la qalleeyo maxay u waajibi diiday lilxaraji dhibaatada ku jirta walmashaqati dhibaatada ku jirta fi daalika qadahaas wadaalika xukunkaasu multabisun waa mid ku dhehan bikhilaafi soom soomku saas waa khilaafsan yihi ma soo laalaabaydo bil walba maaha waa hal bila bishana waa in yar jim yaxrumu waxaa xaaraan ka ah cala alxaa'idi gabadha dhiigga caadada qabtaa masul musxafi musxafka la taabashadiisa musxaf waa kitaabka qur-aanku ku qoran yahi mobilka qur-aanku ku jira maaha kaas musxaf lama yidha mobilela yidha soom ama jawaal a la yidhaha carabiga jawaal jawaala la yidhaahda musxaf lama yidhah jawaala la yidhah qofka sitan haddii la yidhaha maxaad sidataa dhihi maayo kitaab qur-aanaan sitaa dhihi maa mobile aan ku hadlaan sitaa u le marka isku isku xurmo maa ah, laakiin musqulaha laga lala gelaya ha layska ilaaliyo weliba arrin waxaan idinku baraarujinaa aan dad badan ku baraarujsanayn haddaad musqusha la gasho amaad suuligii la gasho oo uu kaaga dhaco ayadoo qur ku jira suuligaas dib looma isticmaali karo ilaa laga soo baxo qofkii yihaa waa isticmaala qur-aanu ku dul kaasha oo ku dul saxroona xaaraan qadcana wey waa in albaabka hore laga xiraa ah, hadduu kaaga dhaco isla markii qunful ku dheji shaqala u yeer hala faago ha laga soo baxo ah, marka xaa dhibkaas kuu gelinaya hala gelin suuliga marka qur-aankana iheenay ku tahay adigana dhib badan inuu kaaga yimaada dhacdo dad badanaa dhibaatadaas ku dhacdo dad badanaa dhibaatadaas ku dhacdo oo suulil-aan muddo ah oo haddana jabshay oo qoday oo soo baxshay imisaa dhib ku jira haba la aadin mid islaamiyad haddaad ku riddo adaa la rabaa inaad ka soo bixido wax alla wixii ku baxo qarashana waa dushaada kaaga hadduu yahan adugu la rafo marka haben la aadinina mobile qur ku jiro suuliyaalkaa la gelinina asaalatan culumadu waxay dhahen in lala galaa waa karaahiye oo ma fiicna xaaraan maaha musxafka in lala gashaa waa xaaraan laakiin mobileka qur-aan ku dumaya waa karaahiya maxaa yl farqiga udhexeeya muxuu yahay mobilkan kitaab qur-aan looma yaqaan adigana uma sidatid ee waxaad u sidataa inaad ku isticmaasho ku hadasho tan waa arrin la idaafiya la macnaha dan kaloo dheeraadaha la yidhaha oo aad qur-aanka waa ka akrisataa waa dan kale laakiin markaad soo gadayda meelaad qur-aan ka akrisatay usoo gadato may umaadaan soo gado ah, markaad soo gadayda maba usoo gadayd soo ma jeedo haddaad sidatana uma sidato laakiin waa faa'iido dheeraad oo kale u kuuye saas darteeday u yidhahdeen culummadu waxa weeyaan lagelidiisu waa karaahiyo xaaraan ma laakiin dhib weyn aa kaaga imaan kara haba la gelin iska da iska da laakiin kitaabka qur-aanka saas waa ka duwan in lala galaana waa xaaraan suuliga waa ihaano waa ihaano yaxrumu waxaa xaaraan ka ah, ah calalxaa'idi gabadha dhiigga caadada qabta masl musxaf laakiin kitaab mobile qur-aan ku jira way iska qaadan kartaa gabadhu qur-aanka ma akri karto laakiin way iska qaadan karta xataa fiiri waa fiiri karta ta soo rogto ay qalbiga ka akrina afar iyo tobankii boqolka waa ka carabka kama akri karto waa ka xaaraan laakiin waa fiirine ishay ka fiirine saysan qur-aankii u halmaamin qalbigay uga fakeri dhag rog iska rog wad wad wad afar iyo tobankii boqolka ah. laakiin ma taaba karto oga hade siday u rogayda ayadaa tahay ah. ma taaba karto ah. farta ma saari karto haddii farta lagu rogo dii wax kale lagu dhaqaaji kara waa gooni laakiin farta mahe farta ma saari karto caaday qabtaa marka qaabka kale u dhaqaajina ayada u taala yaxrumu xaaraan waxaa ka ah cala alxaa'idi gabadha dhiigga caadada qabta maslu musxafi musxafka la taabashadiisa min kayri xaa'ilin ayadoon waxba u dhexayn inay taabato macnaa ul waa ku taaban kartaa qalin waa ku taaban kartaa shay kaleenta qabata waa ku taaban kartaa laakiin ayadu ma taaban karto wey maxaa u daliila ah inaysan taaban karin liqowli ilaahi qowlkiisa u daliil ah tacaalaa ilaa wuu sarreeyaa ilaah uu yidhi laa yamasuhu qur-aanka ma taabtaan ila almudaharuuna kuwa la dahiray maahane laba qowlaa ku jirta almudaharuuna maxaa loola jeedaa culammada gal waxayna malaa'igta loola jeeda markaasna waxaa laga hadlaa lowxulmaxfuudka culamada gabad waxay hahdaan musxafkaa loola jeeda haddii xataa laydhaa lowxulmaxfuudkaa loola jeedaa lowxulmaxfuudka wax badanaa ku qoran laakiin kalaamka alle wax ka fadli badan kuma qoran wax ku qoran waxa ugu fadli badan waa maxay kalaamka alle soo maaha haddii isagaba la ilaaliyey ee kana waa kalaamkii alle waa in la ilaaliyo waa in la ilaaliyo waa in la ilaaliyo waxaa kaloo loo daliishaday walimaa xadiidkii dartiis walimaa xadiidkiiyu xaaraan u noqday taabashadu fil kitaabi kitaabkii ku sugnaa alladii kitaabkii katabahu uu u qoray rasuulullah rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam licamar ibni xasmi warqadii rasuulku u qoray camar ibni xasmi waxaa ku qorneed laa yamasu lmusxafa musxafka ma taaba karo ilaa daahirun qof daahira maahan qaara waxay yidhaahdeen qofka muslimka waa iska daahir hataa gabadha xaydka qabta waa iska daahir nabiga sal اllahu calayh wasalam qof ka daahirsan miyaa jira iyadoon weesa u dhowrnayn ayaa nin salaamay salaamtii kama uusan ridin waa booraystay kadib uu ka ridiyey markii la weydiiyey wuxuu yidhi aniga waxaan ka kahaday inaan ilaahay xuso anoon daahir ahayn uu leey hadda weesadaan u dhowrnayna ka warka taas maxay ku tuse qofkaan weesada u dhowrnayn in la dhihi karo daahir maaha soo ma rasuulka maxamed ayaa yidhi sal allahu alay wasalam anoon daahir ahayn uu yidhi ah. marka ka waran gabadh xayd qabto ma daahira may ah. weysada xataa qofka marka jabto daahir maahanaa laleey ilaa rasuulkiyaa yidhi sal allahu alay wasalam gabadha xaydka qabta daahir maahan marka xadiidkaas marka sanad sanadkiisa culummada gobol wax ka sheegeen ti culummadu waxay yidhaahdeen sanad waxaaba ka deeqaya xadiiskaas culumada muslimiintao dhan a aqbaleen oo xujaysteen kal mutawaatir weeye marka taasaa uga filansana saasay yidhaahde tii uu kugu baraarujina wa huwa xadiidkani yushbihu wuxuu shabahaa almutawaatira mutawaatir waa maxay see u shabahaa waa litalaqi naasi dadku inay kula kulmeen low xadiidkaas bilqabuuli muslimiinta culummada muslimiintao dhan waa xujaysteen xadiidka qabuul ay kula kulmeen waa litalaqi naasa waa litalaqi naasi dadku inay kula kulmeen low xadiidkaas bilqabuuli qaala shaykhulislaam ibnu taymiya wuxu uhi raximah ullah madhabula'imati imaamyaalka madhabkooda imaamyaalka alarbacati afarta afarta madhabood abu xaniifa imaamu maalik imaamu shaafici axmed ibnu xambal afarta madhabood madhabkooda anow shaaniye laa yamasu ma taaban karo almusxafa musxafka ilaa daahirun qof weyse qaban maahan afarta madobo saasay mareen marka afarka ahlucilmigu qowlkaasay mareen saxaabadana maba isku khilaafsanaynba hal saxaabi lama keeni karo oo yidhi qofaan daahir ahayna taaban kara hal saxaabi sida ibnu rajab alxambali fatxubaariga uu ku sheegayo sheekhulislaam ibnu taymiyana laftigiisu saasuu sheegaya saxaabadu iskuma khilaafsaneen masaladaas qof aan daahir ahayn kitaab ilaahay ma taaban karo musxafka ma taaban karo waxaa soo haray qur-aanka korka ma ka ari karta ama kumbiyuutaro iyo wax aan musxaf ahayn ayadoon taaban korka ma ka akri karta taas culummadu waa isku khilaafeen sida masaladii horeo kale maaha laakiin ayadana waxaa raajixa inaysan akri karin laakiin culmadu isku khilaafeen tii hore la mid maaha wa amaa qiraa'atu lxaa'idi gabar caado qabtaa inay akrido lilqur'aani qur'aanka min kayri masi lmusxafi ayadoo musxafka taaban fa hiya mas'aladaasu maxalu khilaafin waa meel la ysku khilaafay bayna ahli lcilmi ahlucilmiga dhexdooda masaladaas culummada ahlucilmigu waa isku khilaafeen wa amaa qiraa'atu lxaa'idi gabadha xaydka qabta inay akrido lilqur'aani qur'aanka min kayri masi masilmusxafi ayadoon kitaabkii qur-aanka taaban inay korka ka aqrido ama si kale meel kale ka aqrido fa hiya mas'aladaasu maxallu khilaafin waa meel laysku khilaafay bayna ahlilcilmi ahlilcilmiga dhexdooda yaa marka fiicnaan badan wal axwad sida dadaalka badan axwad waxaa la yidhaah inaad marto meesha nabadgelyada badan meesha nabadgelyada badan oo la hubo inaan aakhiradaada dhib kaaga imaahay fiiri wal axwadu sida dadaalka badan annahaa gabadhu laa taqra'u lqur'aana qur-aanka ma akrinayso ilaa cinda daruurati daruurada agteeda maahane kamaa idaa khashiyat markay ka cabsatoo kale weeye daruuradu nisyaanahu inuu ka lumo qur-aankii waa ay taqaan inuu ka lumay ka cabsatay gabal gabalaa yidhaahdeen markaas waa akri kartaa ayadana iskuma waafaqsana oo raafici wuxuu leeyahay kitaabka la ydhaha alcasiis sharxu lwajiis walaa yaxilu lilxaa'idi qiraa'at اlqur'aani lixaajati tacliimi wa khawfi nisyaani cala lasax wuxuu leeyahay gabar dhiig aado qabta xalaal uma ahan inay quraanka aanka ayadoo ay dhahayda baahiya keentayoo mucalimad aan mucalimad aan ahay yaan wax wax u dhigaya la arag sidaas kuma akhri karto qur-aan mucalimaddu ha joojido maalmahaas adkaarta iyo kutubta kale iyo cilmiga ha barto ardada laakiin ma akhri karto qur-aan waa iga lumaana uma akhri karto sidaas asaxa waa saasuu leey sida ansaxa waxay tahay qur-aankaa iga luma uma akri karto iska da imtixaanaan leeyahay iyo waxaas taasoo iska sheeke macalimadaan ahay dugsiyaan dhigaa saas kuma akri karto qur-aanka iga lumayana kuma akri karto cala waa saasuu leeyay sababtaa waxay yidhaha culammadu shaaficiyadu qur-aanka lumidiisa waa ilaasho karta gabadhu horta muddo qur-aan ku luma maaha saddex maalinuu noqon karaa saddex maalin qur-aan kuma lumo afar maalin shan maalin toddoba maalin qur-aan kuma luma waxaas tan kaleetana waxay yidhahdeen hadday awalba tiqiin qalbigay ka fiirina ayadoon carabka dhaqaajinayn qalbiga ka akrinayn inta bilowday dhammaynayn culummaduna isla ogolyihin taas inay u bannaanta ta ka soo bilowda baqara hadday awal qur-aan tiqiin ha daldasho ah, uga luma qalbigayna ka daldale carabka iskuma dhaqaajin karo marka daruuradii saasaa lagu difaac marka gabar xayd qabta maxaa la yidhaha axwad axwad waxaa la yidhaha haddii culummadu laba misre isku qabtaan mid haddaad marto culummaa kule war waa dambowda mid haddaad martana qof kule lama arko waa dambowda kaad mare midka aan laysku haysan soo maaha culummada gobol waxay leeyihiin gabadhii xaydka qabtay marka baahi timad macallimad ay tahay ama qur-aanka kaalumaystira waa akri karta culummo kalaa maya waa xaaraan naarayna ku gelay hadday akrida waa dambaabi laakiin haday gabadhaasu maalmahaas iska daydo qur-aanka culummada dhan qof dhahaya naaray gele waa ku dambaabay ma jiro fiiri hal qof oo dhaha waa ku gabadhaas waa dambowday ma jiro marka labada wado waxaa la maraa midda nabadgelyada luuqluuqa lama maro midda nabadgelyadaaha la mara labada qowl daal yaxrumu xaaraan waxaa ka ah calal xaa'idi gabadha dhiigga qabta caadada addawaafu inay dawaafto bilbeyti kacbada gabadha dhiigga caadada qabta waxaa xaaraan xaaraankaa inay kacbada dawaafto uma banaana liqowlihi nabiga qowlkiisa u daliil ah sal اllahu calayh wasalam licaaishata wuxuu ku yidhi sanadii uu xajinayay xajatulwadaac ee ay xajinaysay ayaduna licaaishata wuxuu ku yidhi lamaa xaadad markii dhiigga caadadu u yimid ifcalii samee maa yafcalu lxaaju xaajigu wuxuu sameeyo ayra allaa taduufii laakiin hadawaafin bilbeyti kacbada xataa tathuri ilaa aad daahir noqoto saasuu nabigu ku yidhi sal اlahu alay kacbada hadawaafin ilaa aad daahir noqoto laakiin acmaasha kaloo xaajiga sameen carafay wax ka istaage musdelifay wax ka barye dhagax tuurkiyay wax ka tuurane khalaas sacyi lama samayn karo sacyiga waa in ka horeeyo sacyiga isaga dawaafku wa inuu ka horeeyo ma samayn karo acmaashii kale samaynay carafay wax ka tege musdelifay wax ka tege dhagax tuurkii wax ka tuurane marka hore waa soo xidhane kulligood waa samaynay laakiin dawaaf maya sacyina dawaaf buu kasii dambeeya labadaas markay daahir noqotay la imaanay xadiiskana bukhaariiyo muslimaa wariyeen culummada gabola waxay u daliishadeen xadiiska culummada yihahdaan qur-aan ay akri karta xadiiskay u daliishadeen waxaa laakiin su-aal la yaab leh ku ah xaajiga acmaasha laga rabo qur-aan akrin miyaa ku jirta halkay uga jirta qur-aan inuu akriyaa ma arkaanta xajkay kamid mid ta ma waajibaadka xajkay ka mid ta ma sunnooyinka xajkay ka mid ta halkay uga jirta see loogu deliisha waa ilaa nabigu fasaxay waa inay acmaashi xajka samaydo marka laga reebo dawaafka marka xadiisku daliil uma ah ha yaxrumu xaaraan waxaa calal xaa'idi gabadha dhiigga caadada qabta allubthu inay ku nagaato oo ay iska dhex joogto filmasjidi masjidka inay iska dhex fadhiisato waa ka xaaraan yaxrumu xaaraan waxaa ka ah calal xaa'idi gabadha dhiigga caadada qabta allubthu nagaasho filmasjidi lagu nagaado liqowlihi nabiga qowlkiisa u daliil ah sala allahu calayhi wasalam oo uu nabigu yidhi innii aniga laa uxilu u xalaalayn maa almasjida masjidka lixaa'idin gabarh dhiig aada qabta walaa lijunubin iyo qof janaabo qaba ragba ha ahaadeen xadiidkaas abu daawuud ayaa wariyey raqamka laba boqol soddon iyo labo sanadkiisana culummada gobol ayaa wax ka sheegeen oo dacniyeen wa qowlihi iyo nabiga qowlkiisa sala allahu calayhi wasalam oo nabigu yidhi in almasjida masjidka laa yaxilu xalaal uma ahan lixaa'idin gabar xayd qabta walaa junubin iyo qof janaabo qaba midnaba xalaal uma ahan ibnu maaja ayaa wariyey raqamka lix boqol afartan iyo shan asna sanadkiisa ahlucilmi badan ayaa daciifiyey wayajuusu waxaa u bannaan lahaa gabadha almuruuru inay dhex marto min almasjid masjidka iridaan inta ka soo baxda irida kale iridaan inta ka soo gasho iridaanay ka bixi karta hadii dhibaata ay ka cabsatana inta soo dhex gasho iska dhex fadhiisanay oo waa maxay roobaa yimid iyadoo bannaanka taagan ama tuugaa soo caylsaday inta soo orada dalaq masaajka iska tirada maa dhiigan qaba cadowgaanay ka cararaysa masaajka waa gele markaa roob hadduu meeshan ku helaa waa dila gabadha ama waa dandarayna marka xaalad dhibaato markaysan jirin wey marka la laleeyahay soo geli ee dhibaato hadday dareento dalaqa iska leeda waa loo ogolya markaas wayajuusu lahaa gabadha waxa u banaan almuruuru inay marto min almasjidi min kayri lubthin nagaasho la-aantiis ayadoon ku dhex nagaanayn dhex joogayn maxaa u daliila lixadiidi caaisha radia allaahu canhaa qaalad caaisha waxay tidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam naawiliinii iisoo dhiib alkhumrata sijaayadda khumradu waa salli cawl cawl laga sameeyey oo laceg intii wejiga la saaro maahan mid weyno lagu istaagayo isaga dhama wejiga inta qofku saaru la marka caw a laga sameeya salli yar intaas leeg wey meeshaaad ku sujuudaydaad dhigane markaasaad ku sujuuday markaad meela carada iyo aad joogto inta wejigahu la egya khumrada marka inta laacdo laac ta laacdo iisoo dhiib waxay tusaydaa meel gacantu gaarto inay meel gacantu gaarto inuu yaalay oo masjidka ka mid naawiliini isoo dhiib alkhumrata sijaayada min almasjidi masjidka iga soo dhiib masaajidkay dhex taallaahe fiiri marka gabar xayd qabta inaysan masjid gelin caa-isha arrintaasay ogeed markaasay sidaantin faqultu waxaan idhi ay tihi innii aniga xaa'idun gabar xayd qabtaana fa qaala nabigu wuxuu yidhi inna xaydataki xaydkaagu laysat biyadiki gacantaada kuma ya ma dhiiggaa gacanta ka socda inta saas u laacda iisoo qabati fiiri marka gacanta in ay tahay waxa masjidka gelaya xadiisku tusaa sooma jeedi haddii gabar xayd qabta masjidku u bannaanaa laha muxuu dhihi lahaa wuxuu dhihi lahaa gabar xayd qabtaa masjidka waa geli karta qaacidadu waxay tahay taakhiiru bayaan can waqti اlxaaja laa yajuus mas'alada marka loo baahan yahay nabigu inuusan cadayn ma banaano caaisha waxay muujiday gabar xayd qabtaa masjid ma gasho haddii arintaas ay muujiday aysan sax ahayn nabigu waa inkiri laha wuxuu dhihi lahaa gabar xayd qabtaa masjid waa gashaa laakiin ma dhihina muxuu yidhi gacanta xaydku kaagama yaallo anuu shaqadan ku diran waa inaad ii soo qabato saas gacanta ugu soo qabato soo ma jeedi ina xaydataki dhiiggaagu laysat biyadiki gacantaada kuma sugna xadiiskana imaam aa saxiixiisa ku wariyey iyo kayrkiisba walaa ba'sa waxaan dhib lahayn an ta'tiya inay la timaado alxaa'idu gabadhii dhiigga caadada qabtay biladkaari adkaarta adkaarta asharciyati sharciga loo nisbeeyey oo min atahliili towxiid ah laa ilaaha ila allah watakbiiri allaahu akbar ah watasbiixi subxaanallaahi ah waaladciyati ducooyin ah iyo wa an taatiya inay la timaado bilowraadi wardiyaalka wardiyaalka asharciyati sharciga loo nisbeeyey wardiyaalka almashruucati ilaahay jideeyoo la jideeyey fi sabaaxi subaxdii iyo walmasaai galabtii wa cinda nawmi markays cinda nawmi hurdada agteeda walistiiqaadi soo kicidda agteeda gabadha xaydka qabta qur-aanka qur-aan ahaan u akrime laakiin ilaahay waa xuse waxa weya adkaarteeda oo iska akrisaneen laa ilaaha ila اllahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wacalaa kuli shay qadiir allahu adinka iyo aqinka dhexdiisa meelaha manaasibka wardigii soo arooray sida adkaaru sabaax adkaarulmasaa kulli waa akhrisane xataa aayada hadday ku jiraan waa ku akhrine biqasdi dikri laa biqasdi lqira'a ah, aayaad hadday xataa ku dhex jiraan meelaha gabal adkaarta soo aroortay waa ay akhrisane maxay u akhrisane biqasdi dikri laa biqasdi lqur'aan aw ilqira'a walaa ba'sa waxaan dhib lahayn an ta'tiya alxaa'idu gabadha xaydka qabtaa inay la timaad biladkaari adkaarta adkaarta asharciyati sharciga loo nisbeeyey oo min atahliili tawxiidkii ah watakbiiri allaahu akbar ah watasbiixi subxaana allaahi ah waaladciyati ducooyinka waxaan kaloo dhibaato lahayn wa an ta'tiya inay la timaaddo bilowraadi wardiyaalka wardiyaalka asharciyati sharciga loo nisbeeyey wardiyaalka almashruucati la jideeyey fi sabaaxi subaxdii waa adkaaru sabaax walmasaa'i adkaarulmasaagi wey wa cinda nawmi iyo hurdada agteeda qofku markuu muslimka adkaaru akhristaa walistiqaadi soo kicidda hurdada laga soo kaco adkaarta la jideeyey walaa ba'sa waxaan kaloo dhibaato lahayn an taqra'a inay akrido fii kutubi alcilmi kutubta cilmigaa ka tafsiiri sida tafsiirka waa dhegaysane musxafka qaadane kitaab weynoo tafsiir hadday heshana waa ka fiirsane haddii kalena korkay ka dhegaysane hadday hesho kitaab weyn oo tafsiir badan ku qoyine jalaaleynkao kale maya waxaa la rabaa tafsiirka iyo qur meesha ku yaalla in tafsiirku badan yahay weyn oo tafsiir hadday hesho isagayba ka fiirse ila isaga waa qaadi karta kutubta xadiidka waaba dhegayse waana akrisane kutubta fiqiga waa akrisane gabadhu waktiga xaydka qabto ka tafsiri sida tafsiirka walxadiidi sida xadiidka walfiqi sida fiqiga faa'idatun fii xukmi sufrati jaallada xukunkeeda iyo walkudrati calowga waxaa jira qoyaan dumarkay ka imaana qoyaankaas ma dhiiggii xaydkaa lagu tirinaa mase waxaa lagu tirinaa dahaaro waxay yihiin qoyaankaas mid waa jaalle waa dhacaan oo boor boor leh midna waa biyo wasaqa waxaad moodo xukunkeeda waxaa la leeyahay gabadhan horta waa muhiim inay garato maalmaha dhiiggeedu soco jiray maalmihii dhiigga lagu yiqiin haddii ay aragto biyo wasaqaha socda ama waxaa socda biyo oo xoogaa boorboor leh dhiiggiiyay ka dhigay gabarh xaa'idaa wey laakiin waqtigii uu ka dhammaa jira haddii la gaaro tira waa kaa dhammaado qubaysatoy kadib aragto biyo wasaq biyo boorboorleh oo aan dhiig ahayn oo aan dhiig ka muuqan iyo gaduud waxa weya wasaq caadiya weeye gabadhaasuna gabar daahir marka waktiga xaydka hadday yimaadaanna xaydkay ku tiirsan yihin markay qubaysato kadib hadday yimaadaanna dahaaraday ku tiirsan yihin intaas wey faa'idatun waa faa'ido weyn fii xukmi sufrati jaallaha iyo walkutrati calowga xukunkooda asufratu asagaa kuu sharaxaa asufratu shayu waa shay shaygoo ka sabiidi dhacaan oo kalea shaygaasoo yacluuhu uu ka koreeyo sufratun jaalle jaalle shay boorboor ah sufra boorboor ayaa ka koreeya walkudratu kudradu shayun waa shay shaygoo ka lownilmaaci biyaha midabkoodoo kale leh biyaha alwasiqi wasaqda ah biyaha alkadiri ee calowga ah faidaa kharaja markuu ka soo baxo min almar'ati haweenayda kudratun calow ow sufratun boorboor fii waqti caadatiha waqtigii caadadu ku dhici jirtay fa innahaa gabadhu tactabiruhumaa waxay u tixgelinay u arkeen xaydan xayd ya'khudaani kudradii iyo sufradii waxay qaadanayaan axkaamahu xaydka axkaamtiisii axkaamtii asaabiqata soo hormartoon soo sheegnay wa in kharajaa hadday soo baxaan kudradii iyo sufradii min almarati haweenayda hadday ka soo baxaan fii kayri waqti alcaada waqtigii caadada waqti aan ahayn fa innahaa gabadhu laa tactabiruhumaa u tixgeli u arki kudrada iyo sufrada shay-an waxba macnaha wax huguna kuma xirna oo xayd ma ahan wey laa tactabiruhuma u arkime shay-an waxba wa tactabiru waxay u arkeen nafsaha nafsadeeda daahiran gabar daahir ah xaw daliil ah sidaas liqowli ummi cadiya gabadhii saxaabiyadaadoo la dhihi jiray ummu cadiya hadalkeeda u daliil ah radia allahu canha waxay tihi gabadhaas kunnaa waxaan ahayn laa nacudu kuwa aan ku tirin alkutrata calowga wasufrata boorboorka bacda duhri dahaarada ka gadaal shay-an waxba wax ka soo qaad ma lahayn xayd ma ahayn waa xadiis abu daawuud uu wariyey bukhaari uu wariyey laakiin waxa weeyaan bacda duhri ay bukhaarigu u wariyey wa kan xadiiska nuucaasa ee saas saxaabadu u wariyaan nabigii in loo kor yeelay la mid yahy wa lahu waxaa u sugnaaday xukmu rafci koryeelid nabiga loo kor yeelay xukunkiis cinda ahlilxadiid culummada ahlulxadiidka agtooda liannahu xukunkan yuctabaru waxaa loo tixgelinaa taqriiran sugid sugiddaasoo min anebiyi nabiga xaggiisa ka ahaatay sala la xukunkaas nabiga ogaa waana uu ku sugo waa u daayay maxaa laga fahmaa haday tidhi marka aan dahaaro qaadanno kadib Ah, xadiiska aan ku laabto wax yar kunaa laa nacudu kuwaan ku tirinan ahayn alkutrata calowga wa sufrata boorboorka bacda duhri duhriga ka gadaal shay abu daawuuda sidaas u wariyey bukhaariga waxaa ka maqan bacda duhri intaasaa ka maqan inta kaluu wariyey wey wuxuu yidhi shiiku wahaadaa xadiidkan low waxaa u sugnaaday xukmu rafci hadalkaas oo umcadiya wuxuu la mid yahay ayadoo nabiga loo nisbeeyey cinda ahlilxadiid culummada ahlulxadiidka agtooda liannahu xadiidkaas yuctabaru waxaa loo tixgelinaa taqriiran sugid min anabiyi taqriirkaasoo min anabiyi nabiga xaggiisa ka ahaaday sala allahu calayh wasalam wa mafhuumuhu waxaa xadiidka laga fahmaa ana alkujrata calowga wa sufrata boorboorka qabla duhri dahaarada ka hor xaalay ahaadeen intaan gabadha dhiigu ka goin in xaydun waa xayd xaydkay ku tirsi yihiin oo ku xugun yihiin ta'khudaani waxayna qaadanayaan axkaamahu xaydka axkaamtiisii xaydka axkaamtiisii qaadanaya wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu wasalam baaraka nabiyina muxamed su aanan aada u fahmin aa maalin la soo qoray dadka su-aalaha soo qoraa waxaa la rabaa inay aad u caddeeyaan waxa ay soo qorayaan su-aalahaas waxaa ka mid ahaa nabiga sala allahu calayh wasalam aalubeytkiisa ma ka mid yihiin xaasaskiisa xaasaska nabiga zawjaadka nabiga ma ka mid yihiin ahlubeytka rasuulka sala allahu calay wasalam jawaabtu waxay tahay waa ka mid yihiin waxaana u daliila qur-aanka qur-aanka ilaahi weyna dumarkii ama zawjaadka nabigu ka soo hadlo waman yaqnud minkuna lilaahi aayaad ka horayda weliba ka soo bilow ilaa laga soo gaaray waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulaa waaqimna asalaata waaatiina zakaata waaطixna allah warasuula liyudhiba cankum rijsa ahla اlbeyti wayuahirakum tahiira ilaahay wuxuu doonayaa inuu qurunka ka tegsiyo ahlubeytku waxa laga soo hadlayna zawjaadka nabigay ahaayeen xaafid ibnu kaiir marka tafsiirkiisa ka fiiri wuxuu leeyahay wax yar laguma kuma shaki karo qofka u fiirsado aayadaha in ahlubeytka nabiga ay ka mid yihiin zawjaadkiisu maxaa aayaadka dham waxay ka hadlayeen zawjaadka nabi maxamed sala allahu alay slm tan kale xadiidka saxiixulmuslimka zayd ibnu carqamaa la weydiiyey waxaa la yidhi zawjaadka nabigu miyaysan ahalkiisa ka mid ahayn nacam waa ka mid u saxiixmuslimkuna ku yaal riyaad saalixiinkana waa ku yaal aayaddan aan hadda akrayna sharxeeduuna ku keena xaafid ibnu kaiir marka tafsiirkaas ka fiiri ibnu kaiirka waa ku cad yahay aayaadka qofka fiiriyaana shaki yar maba ka shaki karaba inay ka mid yihiin zawjaadka nabiga sala allahu alay w slm ahlubeytka nabiga salawaat ullaahi wasalaamu calayh